alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay eh, masaa-isha baabka koobaad ee ka mid a ah abwaabta kitaab towxiid asaadisatu waa masalada lixaad wa ana diina alambiyaa ambiyada diintooda waaxidun waa mid qura markaa musanifku raxima allahu tacaala muu odrhan ana diina الrusuli waaxidu rususha diintoodu waa mid qure wuxuu yihi ana diin alambiyaai waaxidun iyadoo aayadda uu deliishanayana ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sheegay rususha uu hi walaqad bacaثna fi kuli umati rasuula an icbudu اllaha wاjtanibu طaaguut muxuu uga leexday markaa arusul inuu yidhaahdo uu odhan waayo alambiyaa sababta waxay tahay ambiyadu waxay tabacu yihiin rususha oo diintii rasuulka lagu soo dejiyey ayuubuu nebigu dadka sii gaadhsiinaya oo ku dhaqaya marka haddii diinul ambiya ay waa ay mid qura tahay min baabi lawlaa waxaa ka sii mudan in diinu rusulna mid qura ay noqoto markuu musanifku leeyahy ana diin alambiyaai waaxidun wuxuu ujeedaa aslu diin ay aslu diin alambiyaai waaxidun ambiyada iyo rususha diinta ilaahay uu kusoo dejiyey asalkeedaa mid quraa dhammaantoodba dadka waxay ugu yeedheen towxiid shirkina way uga digeen daliilkuna waa aayadda baabka walaqad bacahnaa fii kulli ummati rasuula rasuul kastaa muxuu lahaa an icbudu llaha wajtanibu طaaguut kadalika ilahy wuxuu yihi ma arsalnaa min qablika min rasuuli ilaa nuuxii ilayhi anahu laa ilaha ila ana faacbudu waxaad isweydiin kartaa sooka ka ilaahay subxana watacaala yihi likullin jacalnaa minkum sharcatan waminhaaja oo rasuul kaste shareeco iyo manhaj gooniye ilaahay inuu u yeelay soo ka sheegay aayadda iyo aayadahan see laysu waafajinaya waxaanu leenahay hadihi اlaaya fi sharaa'ic alcamaliya aayaddana waxay ku saabsan tahay sharaa'icda camaliga axkaamta camaliga ay ku saabsan tahay cibaadaadka iyo sida loo gudanaya iyo mucaamalaadka iyo maxaa xalaal iyo maxaa xaaraana ee kuma saabsana aslu ddiin oo towxiidka ah sheekh duweysh cabdalla duweysh wuxuu leeyahy kitaab la idhaahdo atawdix اlmufiid limasaa'il kitaab الtowxiid atawdix اlmufiid limasaa'il kitaab الtowxiid kitaab towxiidka masaa-ishiisa ayuu gooni u sharaxay culimada kale masaa'ilka sharaxa waxaa ka mida sheekh ibn cuthaymiin kitaabkiisa alqowl mufiid calى kitaab الtowxiid isaguna masaa'ilka u sharaxa alxafidan waa sulayman bn cabdillaahi iyo cabdiraxmaan ibn xasan iyaguna tayasiirka iyo fatxulmajiidka masaa-isha qaar ayay kusoo qaataan marka duweysh wuxuu yihi isagoo inoo tilmaamaya mas'aladani halka ay ka timi ilaahay subxana wa tacaala markuu inoo sheegay rasuul kastaa qowmkiisa inuu ku yihi icbud اllah wاjtanibu طaaguut rasuul kastaa qowmkiisa saasuu ku yihi soo ma afaada dalika ana diinahum waaxid taas waxay inoo faa'ideysay diintoodu inay mid quro tahay ama sharaa'icu famukhtalifa axkaamta camaliga iyadu waa kala duwantay kama qaala tacaala likulin jacalna minkum shircata waminhaaja asaabicatu masalada toddobaad waa almasalaة اlkabiira weyi waa masalada weyn oo anna cibaadat allaahi ilaahay caabudistiisa xaqa ah ee saxda ah ee maqbuulka ahi laa taxsulu ma xaasilayso ilaa bilkufri bitaaquut taaquutka in laga kufriyo oo laga beri noqdo mooyaane si kale kuma xaasilayso fa fiihi waxaa ku sugan baabkan macnaa qowlihi tacaala baa ku sugan qowlka ilaahay macnihiisa ilaahay uu yidhi faman yakfur qofka ka beri noqda ka kufriya biطaaguut oo yu'min rumeeyo biاllah faqad istamsaka dhab ahaan wuxuu qabsaday bilcurwati lwihqa buu qabsaday xalqadii adkayd oo lanfisaama furmitaanlaha iyada aanu u sugnaan marka masaladan toddobaad musanifku wuxuu ku magacaabay almasalaة اlkabiira muxuu ugu magacaabay almasalaة اlkabiira waa liahamiyatiha waa muhiimadda ay leedahay awgeed oo alcibaadaةu laa taxsul ila biاlbara'aةi min cibaadati gayr الlah qofka cibaadadiisu cibaado ansaxda oo maqbuula noqon mayso ilaa uu ka beri noqdo cibaadada ciddaan ilahay la caabudayo bal xataa towxiidkiisaan ansaxahayn laa ilaha illa اlah waxay ka kooban tahay nafyi iyo ihbaat ihbaat اlcibaada lilah wa nafyuha can gayri marka hadduu idhaahdo ilahayna waan caabudayaa cid kalena waan caabudayaa ama in la caabudo ayaan ogolay dee qofkaasi qof muwaxida mabaahaba cibaadadiisuna ansixi mayso waman cabad allah walam yakfur biالطaaguut facibaadatu gayru maqbula qofka ilaahay caabudaya daaguutkana aan ka beri noqon oo waxa ilaahay sukadii la caabudo cibaadadiisu mid la aqbalaya ma waayo lianna sharطa qabuuli اlcibaada atawxiid cibaadada in la aqbalo waxaa shardi u ah towxiidka shardi u ah walaa yasixu الtawxiidu ila binafyi cibaadati gayr اllahi waاctiqaadi buطlaaniha towxiidna ansixi maayo ilaa qofku uu diido caqiid ahaan iyo qowl ahaan iyo camal ahaan cibaadada ciddaan ilaahayn la caabudayo walihada ilaahay subxana wa tacaala aayadda wuxuu ku kulmiyey laba arrimood cibaadat اllah iyo alkufr bالطaaguut an icbudu اllaha wاjtanibu الطaaguut waxaanu ilaahay noo sheegay dacwaة اlanbiyaa wالrusul inay labadaa asal ku binaysnayd waa cibaadaة اllah iyo albaraءaة min cibaadati gayr اllah ilaa labadaa lala wada yimaadana cibaado ansixi mayso aayaddanuu musanifku keenay u uhi fafiihi macnaa qowlihi tacala faman yakfur biطaaguuti wayumin billahna intaasay tusinaysa labadaa asal oo alkufru biالطaaguut iyo aliimaanu billah labadaasaa la wada rabaa haddii qofku midkood uu ku gaabsado waa qof laa ilaaha ila اllah labadii rukun ay ka koobnayd midkood ku gaabsaday kii kalena ka tegey marka laa ilaha illa baan u ansaxahayn cibaada inay u ansaxdo iska daaya athaaminatu masalada sideedaad ana طaaguuta طaaguutku caamun caam buu ku yahay oo magac buu u wada yahay fii kuli maa cubida mid kastoo la caabuday min duuni illah ilaahay subxaana wa tacaala sokadii macnaha masaladan waxa weeye kulu maa cubida min duuni illahi fahuwa taaquut mid kastoo la caabuday oon allah subxaana wa tacaala ahayn magaca taaquut buu leeyahy lianna caabidahu tajaawaza bihi xaddahu ee qofkaa caabuday xadkii ayuu kaga tallaabay walianna allaha amara fi laayati bicibaadatihi walkufri biطaaquut ilaahay aayadda muxuu inagu amray an icbudu llaha wajtanibu aaguut inaynu caabudno aaguutkan aynu ka kufrino marka wax kastoo dee la caabudayo inuu aaguut yahay bay taasi daliil u tahay ila haddii kale waxay noqon lahayd kuwo la caabudayo oo magaca aaguut aan lahayni hadday jiraan waxay noqon lahayd kuwii ilaahay sokadii la caabudaya qaar ka midoo uun ilaahay inuu nagu yihi ka kufriya oo ka beri noqda oo a kuwa magaca aaguut wata kuwa magaca aaguut aan wadanna macnuu wuxuu noqon lahaa iyaga laynama amrin inaynu ka kufrino horeynu masalada usoo sheegnay waxaynu tilmaam in la isku waafaqsan yahay ana man cubida min duni اllahi wahuwa raadi bidalika طaaguut biijmac اculamaa ka ilaahay sokadii la caabudo isagoo raalli ku ah caabudistaas inuu طaaguut yahay taana wax khilaafi aanu ka taagnayn xooge waxaa la isku khilaafay man cubida min duni اllahi wahuwa gayru raadin bidalik ka la caabudo isagoon arrinkaa raalli ku ahayn sida malaa'igta ambiyada rususha saalixiinta qaarkood isaga magaca طaaguut miyaa la siinaya culimada qaarkood waxa adaan raalli ku ahayn maya طaaguut lagu odhan maayo cilmiga qaarkoodna oo musanifku uu ka mid yahayna waxay leeyihin cid kastoo la caabuday magaca طaaguut way qaadanaysaa laakiin mar haddaan isagu raalli ku ahayn magaca ayuun baa la siinaya laakiin isagu ceeb iyo canaantoona arrinta noocaasiya kuma laha waxaynu nihi ishkaalka waxaa lagu xallin karaa in la idhaahdo magaca طaaguut waxaa loo siinaya marka laga ega dhinaca ciddan caabudeysa ile ciddaasa xadkii waxa weyaan kaga gudubtee walihada wuxuu yihi adduweysh raximah اllah masaladaa markuu sharaxayey ay lama amara allahu biifraadi bاlcibaadati waxda waاjtinaabi الطaaguut afaada hada ana طaaguuta caamu fi kuli ma cubida min duni illah bimacna ana alcibaadata laa taslxu lahu la bimacna dam oo marka la leeyahay ka aan raalli ku ahayn ilaahay sokadii la caabuday waa طaaguut maaha in isaga la dhaleecaynayo ee macnu waxa weeye xaq aanu lahayn baa la siiyey macnu waa sidaas wuxuu yihi faina minhm man lam yarda bidalika waama اdamu famutawajih ilى man radya wman lam yarda faاdamu fi xaqihi mutawajih ilى الshayطan likowni اlamri bidalika addaaci الtaasicatu masalada sagaalaad cidamu shaأni athalaathi aayaat ayadaha saddexda ah arrinkoodu siduu u weyn yahay almuxkamaat ayado muxkama ah oo la nasakhin oo macnaha ay tusinayaana ku cado waadix ku ah fii suurati اlancaam ku jira cinda self salafka agtooda sidii arrinkoodu u weynaa wa fiiha cashru masaa'il aayadahaas waxaa ku jira toban mas'alo awaluhaa masalada u horeysa waa annahyu can ishirk waa e, shirkiga naahiyinta la nahiyey qul tacaalu atlu ma atlu maa xarama rabukum calaykum maada bacdaha anlaa tushrikuu bihi shaya ay e, wasaakum anlaa tushrikuu bihi shaya masaladaasaa ugu horeysa tobankaa masale ilahay uu sheegay wuxuu horeysiiyey nahyiga iyo reebista addoomaha shirkiga uu ka reebay taas maxay daliil u tahay horeysiinta shirkiga loogu hor sheegay maxay daliil u tahay ana shirka acdamu maa naha allahu canh shirkigu inuu yahay wuxuu ilaahay reebay waxa u weyn ee u foolxun didkeedana maxay daliil u tahay taa kasoo horjeedkeeda waa daliil calaa ahamiyat tawxiid oo tawxiidku shirkigu ka soo horjeeda shirkigu wuxuu ilaahay reebay waxa u weynay uxun mar hadduu noqday dee tawxiidku ka soo horjeedaana muxuu noqonayaa wuxuu ilaahay addoomaha amray waxa u weyne u qiimo badan ayuu noqonaya masaladan sheekhu wuxuu ka qaatay aayadahaasi siday selafka agtooda u weynaayeen qowlka ibnu mascuud oo ibnu mascuud muxuu ka dhigay maa fii hadi laayaat aayadaha waxa ku jira muxuu ku magacaabay wasiyat nabiyi sala allahu alayh wasalam dardaarankii nebiga ayuu wuxuuhi man araada an yandura ilaa wasiyati muxamadi alatii calayha khaatamuhu falyaqra qul tacaalu atlu maa xarama rabukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shaya waxaa la mida ah qowlu cabdillaahi bni cabaas sida ibnu jariir uu tafsiirkiisa ku wariyey isaguna wuxuu yihi fii qowlihi tacaala markuu fasiraya aayadda minhu aayaat muxkamaat huna umu lkitaabi waukar mutashaabihaat qaala aayaadka muxkamkaabuu tusaale u sheegayay markaa ibnu cabaas markaasaa wuxuu yihi aلثalaaثu aayaat min aakhiri suurati اlancaami muxkamaat buu yihi qul tacaalu atlu maa xarama rabkum calaykum toban mas'alo ayaa ku jira buu yihi masalada u horeysa waa annahyu can الshirk saa musanifkuba sheegay masalada labaadna waa alwasiyaة biاlwaalideyn masalada saddexaadna waa annahyu can qatli اlأwlaad masalada afraadna waa annahyu can qurbani اlfawaaxish masalada shanaadna waa annahyu can qatli الnafsi alati xarama allahu ila bاlxaq masalada lixaadna waa annahyu can qurbani maali اlyatiim ila bilati hiya axsan masalada toddobaad waa alwafaau biاlkeyli wاlmiisaan wixii la miisiyo wixii la miisaamayo in la wafeeyo aan la nuqsaamin masalada sideedna waa alamru bilcadl masalada sagaalaadna waa alwafaau bilcahd masalada tobnaadna waa alamru biitibaaci siraaط اlmustaqiim wa tarki itibaaci ma siwaahu min الsubl waana hada siraaطi mustaqiima faاtabicuu walaa tatabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiili labadaasi markaa masalo quri bay isku yihiin alamru biitibaaci siraaط اlmustaqiim wa tarku itibaaci ma siwaahu min الsubl waxaan u baraarujinayaa shuraaxda qaarkood baa sheekha ku ictiraaday oo yihi masaa-ishu waa koob iyo tobane muxuu toban u yihi oo labadan ay kala qaadeen amarka la is amray asiraad mustaqiim in la raaco iyo nahyiga la yska nahiyey in wadooyinka kala la raaco sheekuna masalo qura ayuu ka dhigayaa ilaahay subxaana watacaala tobankaa shay ee aayadahan ku xusan shirkiga ayuu u horreysiiyey taasina waxay daliil u tahay annahu acdamu waaqbaxu aqbaxu ma naha allahu canh wa hada ystalzim ahmiyat الtawxiid wa culuwa manzilati taana waxa ka laazimaya tawxiidka oo shirka ka soo horjeeda siduu u sareeyo iyo muhimadda uu leeyahay wa anahu awalu waajibin wa acdamu ma amara allahu bi iyo wuxuu ilaahay addoomaa ku waajibiyey ka u horeeya inuu yahay wuxuu amreyna ka ugu weyn alcaashiratu masalada tobnaad alaayaatu aayaadka almuxkamaatu ee aayado muxkama fii suurati اlisraa ku jira fiiha hamaaniya cashra masأla sideed iyo toban mas'alo ayaa ku jira bada-a allahu ilaahay wuxuu ku bilaabay sideed iyo tobankaa biqowlihi tacaala uu yihi laa tajcal maca allahi ilaaha aakhara fataqcuda madmuuma makduula wakhatamaha biqowlihi tacaala walaa tajcal maca allahi ilaaha aakhara fatulqaa fii jahannama maluuma madxuura nabahana allahu subxaanahu ilahay wuxuu inagu baraarujiyey calaa cidami shani hadihi lmasaa'il masaa sideed tobankaa aayadaha lagu xusay arrinkoodu siduu weyn biqowlihi uu yihi buu inoogu baraarujiyey daalika kaa la soo sheego sideed tobankaa masale ah mima kiibay ka mid yihiin awxaa uu waxyooday ilayka adiga uu ku waxyooday rabuka rabbiga oo min alxikmati oo xikmaddii ah marka aayaadka ku jira suurat الnisaa sideed toban masale ayaa ku jira sideed tobanka masaleba uu sardiyey adduweysh kitaabkiisa atawdiix almufiid ayadahana waxay tusinayaan ahamiyada uu leeyahay towxiidku iyo mansiladiisa u sareysa iyo inuu yahay waxa u horeeya ilahay addoomaha ku waajibiyey iyo waxa u weyneeya ilaahay addoomihiisa uu faray waayo ilahay wuxuu ku bilaabay sideed tobankaa mas'alo bada binahyi can ishirki uu ku bilaabay wakhatamaha binahyi canh wuxuu ku bilaabay nahyiga shirkiga uu ka nahiyey addoomaha waxaanu ku khatimay nahyiga addoomaha uu shirkiga ka nahiyey taasina waxay daliil u tahay xumaanta shirkiga iyo sida wax liita uu yahay iyo wuxuu ilaahay addoomaha u diiday waxa u foolxune u weyn inuu yahay towxiidkuna shirkigu kasoo horjeeda hadduu shirkiga hooseeyo xun yahay ilaahay waxa u horeeye addoomaha u diiday uu yahay towxiidkuna intaa cagsigeeda ayuu ku sifoobaya alxaadiyata cashara masalada koob iyo tobnaad aayatu suurati الnisa alatii taasoo tusamaa lagu magacaabo aayat اlxuquuq اlcashara aayadda lagu sheegay xuquuqda tobanka ah badaha allahu tacala ilahay wuxuu ku bilaabay biqowli uhi wacbud اllah ilaahay waxida walaa tushriku aw shariika yelina bihi ilahay shay-an shaynaba aw shariika yelina marka aayadda aayat lxuquuq alcashar waxaa lagu magacaabay toban xaq baa lagu sheegay xaqa koowaad waa alamru bicibaadati illah xaqa labaadna waa alixsaanu ila lwaalideyn bilwaalideyn ixsaana xaqa saddexaadna waa alixsaanu ilaa dilqurba qaraabada in loo ixsaan sameeyo ka afraad waa alixsaan ila lyataama agoonta in loo ixsaan sameeyo alkhamisu alixsaan ila lmasaakiin asaadisu alixsaanu ila ljaari di lqurba asaabicu alixsaan ila ljaari اljunub jaarka dhow iyo jaarka fog athaminu alixsaanu ila saaxibi biاljanb zawjkii iyo zawjadii ataasicu alixsaanu ila bni sabiil musaafirka in ixsaan lagula dhaqmo alcaashiru alixsaanu ilaa milki اlyamiin addoomaha la leeyahay in ixsaan lagula dhaqmo aayadahana waxaa ku sugan towxiidku inuu yahay acdamu اlxuquuqi wa awjabuha xuquuqda ilaahay uu waajibiyey ka ugu weyn ee waajibnimadiisu ay ugu adag tahay xayثu qadamahu اllahu calى saa'ir اxuquuq xuquuqdii kaleo dhan ayuu ilahay subxana watacala ka hormariyey wuxu uhi wacbud اllaha walaa tushrikuu bihi shaya lihada sheekh bn cuthaymiin wuxuu yihi raximah اllah faaxaqu اlxuquuqi xaq اllah xuquuqda ka u xaqsani xaqa ilaah walaa tanfacu lxuquuqu ilaa bixuquuqda kale oo dhan hadduu qofku guto waxba u tari mayso ilaa xaqa ilaahay subxana watacaala uu guto fabudiat hadi lxuquuq bihi xuquuqda tobankaa xaqa ilaahay baa lagu bilaabay walihaada markii nabiga calayh salaatu salaam uu weydiiyey xakiim ibnu xizaam canman kaana yatasadaq wa wayasilu raximahu fi ljaahiliya hal lahu min ajr ka waran qofkii isagoo aan muslim ahayn sadaqad la bixi jiray addoomo xoreyn jiray qaraabadiisa xidhiidhin jiray wax ajara ma leeyi faqaala الnabiyu calayh الsalaatu wasalaam aslamta calى ma aslafta min alkhayr macnaa markaad islaamto ayuunbaa wixii khayr hore aad u samaysa wax kuu taraya lakiin haddaanad islaamin waxba kuu tari maayo oo xadiidku tusiyey buu ihi fadala calى anahu ida lam yuslim lam yakun lahu ajru haddaanu islaamin wax ajara ma leh fasaarat alxuquuqu kuluha laa tanfacu ila bitaxqiiqi xaq illah xuquuqda oo dhami addoonka hadduu gudo oo uu ka soo baxo waxba u tari mayso ilaa xaqa ilahi oo xaqiijiyo athaaniyata cashara masale sideed tobnaad atanbiihu baraarujinta laisku baraarujiyey calaa wasiyati rasuuli illah rasuulka ilaahay dardaarankiisii cinda mowti markuu sii dhimanayay uu ku dardaarmay marka waxaa ka muuqda musanifka raximah llahu tacaala oo in nebigu calayhi salatu salaam aayadaha uu ku dardaarmay si gaara ugu dardaarmay <clears throat> arrintu ay tahay wasiyada markaa rasuulku waa alxahu calى الtawxiid wالnahyu can الshirk si hadalka cabdillahi ibnu mascuud ka dhex muuqata lakiin saynu sheegnay ibnu mascuud qasdigiisu ma aha inuu rasuulku dardaaran qoray uu shaambadeeyey lianna nabiya lam yuusi bishayin maktuub say saxaabadu yidhaahdeen wuxuu nebigu ku dardaarmay oo uu qoray ma jiro ibnu mascuudna wuxuu u jeedaa un aayadahaas <clears throat> waxay koobsadeen usuul sharciya muxkama oo amara biha الnabiyu wadaca الnaasa ilayha usuul shareecada ku sugan muxkama oo la nasakhin oo nebigu dadka ugu yeedhay falow awsى الnabiyu wasiyata maktuba maktuba lakaanat hiya hadduu nebigu dardaaran qoran ku dardaarmi lahaa tanay noqon lahayd weyaan macnuu waana sida uu yihi sheekh بن cutheymin raximah الlahu taعalى الثaلiثaةa caشhرa maslada saddex iyo tobnaad macrifaةu xaq ilaahi xaqa ilaahay garashadiisa caleyna inaga xaq inoogu leeyahay waa maxay xaqa ilaahay inagu leeyahay aye an nacbudahu walaa nushrika bihi shayئa inaynu caabudno cibaado shirki ka maran maxaa u daliila xaq اllahi calى اlcibaad an yacbuduu walaa yushrikuu bihi shay-a masale saddexe tobnaad ilaa masalada u dambeysa sheekh wuxuu ka istinbaatay xadiidkii mucaad oo labiyo toban masalo afar iyo labaatanka masale u sheegay waa kala bar wey ilaahay muxuu ku mutaystay in la caabudo bima اstaxaqa allahu alcibaada haye a kor u qaad bikownihi rabban ikhtisaar inuu rabbigoodii yahay aladii rabaahum binicamihi waa yahay marka waxau uhi masaladan iyo masaa-isha ka dambeysa sheekhu wuxuu kasoo qaatay xadiidu mucaad waqad ihtama lmusanif bixadiidi mucaad kaiira aada buu ihtimaamay meelo badanna uu kaga hadlay labiyo toban masalo ayuu kasoo saaray labiyo tobankaa masalo yatacalaqu minha bالtawxiid ثaلaaثة saddexun baa tawxiidka la xidhiidha sagaalka kalena tatacalaq biاlfiqi wاlaadaab fiqi iyo aadaab ayay ku saabsan tahay alraabicata cashra macrifatu xaqi اlcibaad addoomaha xaqooda in la garto caleyhi ilaahay ay ku leeyihiino ilaahay isugu waajibiyey idaa addow xaqahu xaqa ilahay hadday gudaan waa maxay xaqa addoomu ilahay ay ku leeyihiin anlaa yucadiba man laa yushriku bihi shay-an ayib xaqa ayaa ilaahay ku waajibiyey ilahay isagaa isku waajibiyey ilahay waxma isku waajibiyaa nacam kataba rabukum calaa nafsihi araxma ayib su-aal qof kasta oo shirki isagoo ka maran dhintaa cadaab ma ka badbaadaya aye yani haddad ahlu tawxiid ama la cadaabaya yowma alqiyaama xagga dambe ha eegin waa adiga a ah. waaya xadiidka saynu odhanayna haddaba xaqu lcibaadi calى اllahi an laa yucadiba man laa yushriku bihi shay-an adilada kalea lala akrinaya yaعnي daliilkani wacdi buu ku saabsanyay ballanqaad ballanqaadkaasi shuruud buu leeyahy soo ma iyo waxyaaba fulitaankiisa mancinaya ilaa shuruuddiisi la helo iyo wixii fulitaankiisa iyo hirgalkiisa mancinaya la waayo dee ma ma shaqeynayo waayo alkhamisata cashara ana hadihi masأala mas'aladan laa yacrifuhaa may garanayn akharu صaxaaba saxaabada badankoodu may garanayn masaladaas waa tee talow aanay saxaabada badankoodu garan nuska qaarkoodna waxaa ku qoran kaiiru min asaxaaba waa masaladee haye xadiidka mucaad oo dhan masalade weeye anlaa yucadiba man laa yushriku bihi shay yaani bishaarada iyo fadliga gaarkee tawxiidku uu leeyahy waxaan su-aasha idin weydiinayaa nimanka khuraafiyiinta ah ee shirkiga iyo khuraafaadka iyo bidaca looyarada u ahi kitaabu tawxiid aada bay u necab yihin waxay ku naceenna ma jirto inuu tawxiidka ka hadlayo shirkigana la dagaalamayo mooyaane ilaahay baana kitaabkiisa ku sheegay cidda shirki ku sugani tawxiidka iyo soo hadalqaadkiisa inay aada iyo aada ay u dhibsadaan kitaabkan wax masaa'il caqadi ah caqiide ah tawxiida ku saabsan oo khalada si kastoo ay u rogeenba way ka waayeen marka waxay isku dayeen inay meelaha qaarkood xagga macno ahaan inay duwaan si ay kitaabkan dadka uga tanfiiriyaan waxaan dhegaystay qaarkood oo leh maxamed ibn cabdilwahaab wuxuu yihi saxaabadu tawxiidka may garanayn waxaana taa u daliila waxaa ku taala kitaabu tawxiid ana hadi lmasala laa yacrifa akaru saxaaba masaladu waa masalada inuu ilaahay addoomaha xaq ugu leeya inay caabudaan markaa saxaabadu may garanahayn inuu ilaahay xaq u leeyahay in kelidii la caabudo macanaa tawxiid iyo laa ilaha ila اllah may garanahayn saxaabadu saasuu ujeedaa bay idhahay arrinta noocaasina wax saxa ah maaha waa taxriif iyo abuur masalada sheekhu uu saddex masala isdaba yaale hadda u fiirso mas'alada saddexe tobnaad ka soo bilow macrifatu xaqi illaahi calayna waati waa macna laa ilaha ila اllah xaqa ilaahay addoomaha uu ku leeyay in la gartoo ah an yacbuduuhu walaa yushriku bihi shaya masalada afariyo tobnaadna akri macrifatu xaqi اlcibaadi calayhi idaa addow xaqahu in la garto xaqa addoomu ilahay ay ku leeyihiin ilahay isugu waajibiyey xaqa ilahay hadday gudaan masalada shan iyo tobnaad u kaale ana hadihi اlmasala laa yacrifu akar الصaxaaba haadihi waa ismu ishaara hal yushaaru bihi ilى اlbaciid am ilى اlqariib ma wax dhow baa lagu ishaaraa mise wax fog qariibkaa lagu ishaara iyaguse waxay doonayaan masaladan dhow ee afariyo tobnaad ee tan shan iyo tobnaad ee sheekhu uu ka hadlayo ka horeysa inay ka boodsiiyaan oo tasdexe tobnaad ismul ishaaraha ay u celiyaan oo ay yidhaahdaan maxamed ibn cabdilwahaab wuxuu ihi saxaabadu may garanahayn in xaqa ilaahay uu yahay in kelidii la caabudo oon loo shariik yeelin qofka marka baadilku uu indha tiro xataa culumtii uu yaqaanay ayaan shaqaynahayn waxaa laga yaabaa ninka sidaa li inuu alfiyaha xifdisan yahay oo u dhigana iyo kutubta naxwaha kale oo ay ku qoran tahay haadihi inay tahay ismu ishaara oo qariibka u noqdo masalada wuu ka indhabeelayo masaladii dhoweyd oo ah macrifatu xaq اlcibaadi caleyh ida addow xaqahu wuu ka boodo masaladii fogeyd oo ah macrifatu xaq illaahi cala اlcibaad masaladaasi ayuu u celiyey sulishaaras wuxuu inoo faa'iideynayaa masalada sheekh uu ka hadlaya inay tahay masalada dhow oo ah bishaaradaa ah addoonka ilaahay caabuda ee waxida ilaahay subxaana tacaala inaanu cadaabahayn masaladaas ayaanay saxaabada badankoodu aanay garanayn ama in badan oo ka midi ah. miyuu iska yidhi hadalkaa sheekhu iskama odhana bal waa hadalka nebiga alayh salatu salaam ayaa tusinaya marka laga yimaado luqa ahaan ismu ishaaruhu inuu mas'alada qariibkaa uu noqonayo hadalka nebigu wuxuu ka tusinayaa marka koobaad mucaad ibnu jabal radia allahu canhu oo min culamaai saxaaba ka mid ahaa bal kuwooda u waaweyn si aynu xagga dambe ku arki doono markuu rasuulku ku yihi atadri ya mucaad maa xaqu llahi calى اlcibaad wama xaqu اlcibaadi calى اllah muxuu ugu jawaabay allahu warasuuluhu aclam taa ishkaal baaba lagu soo arorin kara waxa la ohan kara labada mas'alaa la israaciyey saxaabaduna hadduu nebigu masale ay garanayaan uu weydiiyo waxay ku jawaabi jireen min baabi taadub allah warasuuluhu aclam bay ku jawaabi jireen ee masalada muhimkii waxa weeye intaa dabadeed nebigu alayh الsalatu salaam masaladii buu u sheegay wuxuu ku uhi xaq اllahi calى اlcibaad an yacbuduu walaa yushrikuu bihi shaya wa xaqu اlcibaadi calى اllah an laa yucadiba man laa yushriku bihi shayئa mucaad waa ku farxay bishaarada noocaas masale aanu hore u haynin ayaanay bishaaradaasi noqotay waxaanu ihi afalaa ubashiru naas dadka ma ugu bushaareeya nebigu oo ma ugu waramaa ma u sheegaa rasuulku alayh الsalaatu wasalaam muxuu yihi laa tubashirhum fayatakiluu riwaayadda bukhaari laa tubashirun fa inii akhaafu an yatakiluu ha u bushaareen waxaan ka baqanayaa inay camalka saalixa iyo udheerayntiisa iska daayaan oo bishaarada iyo fadliga ay isku haleeyaan haddii saxaabadu ay garanayeen muxuu nebigu mucaad u yidhi ha u sheegin soo hadal macno daraa noqon maayo wax ardaydaniba ay og yihiin haddaan arday ardayda kamida ku idhaahdo war ha u sheegin waxaan ka baqanayaa inay si khaldan u fahmaane hadalkaygan wax macnaa buu soo kordhinaya soo laygu odhan maayo waabay og yihiin oo way yaqaanaanbe macnaheedu hadda garan maayaano iyagu bishaaradan ma oga saa ogeed adigu ha u sheegi marka haddii saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim fadligaa gaarkee tawxiidku uu leeyahay ay hore u yaqaaneen nebigu saxaabada mucaad kuma yidhaahdeen ha u sheegin kuma yidhaahdeen yacnaa ogaan la-aantaha iskaga baaqi ahaadaan oo camalka saalixa ha ah ku dadaalaane ha u sheegin saanay camalka saalixa uga gaabin macnu waa saas oo iska cadday musanifka marnaba hadalkiisa macnihiisu ma aha saxaabadu may garanahayn ana xaq allahi cala alcibaad an yacbuduhu walaa yushrikuu bihi shay-a daliilka tusinayana waynu sheegnay waxaa kaloo u daliila kitaabu tawxiidka laftiisa ayay ku qoran tahay saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim inay mas'aladaasi yaqaaneen inuu ilaahay kelidii cibaado uu xaq u leeyahay qof islaamnimada ku cusub oo masaladaa furuucdeeda wax ka mida jahli seejiya mooyaane waxaynu ku arki doonaa masaaisha baabka man tabaraka bishajarin wa xajarin wa naxwihima masaa xadiidka waaqid uu sheekhu ka istimbaatay wuxuu yihi qowluhum naxnu xudathaa cahdin bikufri oo qoladii nebiga ku yihi ijcal lanaa ذات أنواط كما لهم ذات أنواط qwله فيihi hadalkaa buu yihi qolada yada sidaa tihi qolo islaamnimada ku cusub baan ahay oo goor dhaweed gaalnimo ka timi فيihi أنa غayrahum laa yجhalu ذalika waxaa laga qaadanayaa qoladaa islaamnimada ku cusbayd mooyaane saxaabada intooda kale inaanay jahli kaga sugnayn in cibaadada ilaahay uu kelidii xaq uu leeyahay taasi waa taas mas'alo kale oo kitaabkan laftiisa ku taala baabu man xaqaqa tawxiida dakala aljanata bigayri xisaabi walaa cadaab waa baabka saddexaad ee abwaabta kitaabu tawxiid masaaishiisa sheekhu wuxuu ku keenay masale odhanaysa cumqu cilmi saxaaba saxaabada cilmigoodu siduu u qoto iyo xeel dheeraa limacrifatihim anahum lam yanaaluu dalika ila bicamal oo markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yihi wamacahum sabcuuna alfa yadkhuluuna janata bigayri xisaabi walaa cadaab saxaabadu nebigu alayh salatu slam maruu ka tegey waxay falanqeeyeen talo qoladaasi waayo may odhan waa reer hebel may odhan waa kuwa nebiga isku qola ahaayeen may wax kale kumay sheegin kuway hambayaashooda awliya ahaaye ee waxyaabo markaa camala ah in arrintaa lagu gaadhay ayaa falanqayntooda ka soo baxday marka sidee loo oran karaa alimaam maxamed bn cabdilwahaab ayaa saxaabada jahli ku tilmaamaya ama le laa ilaha ila lah may garanahayn iyo in ilaahay wa watacaala kelidii cibaado xaq u leeyahay isagoo kitaabkan laftiisa intaasoo meelood ku sheegay saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim siday aqoon ugu lahaayeen tawxiidka iyo cilmigoodu siduu u xeel dheeraa masalada lixyo tobnaad jawaazu kitmaan ilcilmi lilmaslaxa cilmiga in la qariyaa banaanta banaaniday banaan tahay in maslaxati loo qariyo maslaxad qarintiisa ku jirta awgeed waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam mucaad wuxuu amray cilmi isaga uu u sheegay inuu saxaabada kale ka qariyo walaa tukhbirhum buu ihi fayatakilu laa tubashirhum fayatakilu ha u sheegin iyo isdhigano camalka saalixa aanay ka tegin maslaxada cilmigaa ah xaqu lcibaadi calى اllah inuu yahay an laa yucadibu man laa yushriku bihi shaya cilmigaa qarintiisa maslaxada ku jirta waa maxay maslaxada ku jirta waa anahum yacmaluuna walaa yatakiluuna calى sacati raxmat اllah wa fadiilaة الtawxiid maslaxada ku jirtaa cilmigaa in laga qariyo waa inay camalka saalixa ku dadaalaan ee ku tartamaan oo aanay cuskan ballaarhnida raxmadda ilaahay iyo fadligan uu tawxiid ku leeyahy oonay odrhan de khalaas mar hadduu nebigu yihi xaqu اlcibaadi calى allahi an laa yucadibu man laa yushrik bihi shay shaya annagu shirki waanu ka marannahay walihaada camal saalixa waxba ku dadaali mayno oo tawxiidka iyo kamanaanshaha shirkiga ayaa naarta naga badbaadinaya saanay taa u cilmiga markaa muujintiisa haddii dadka ay dhibaat dadka qaarkood dhibaata ay ka soo gaadhayso maslaxadda iyo shareecadu waa in cilmigaa iyaga laga qariyo masaladu ma aha calaa iطlaaqiha suu shekh ibn cuthaymiin oo cilmi dadkao dhan laga wada qarinayaa ma jiro cilmiga waxaa laga qarinayaa cidda uu dhibayo waayo cilmiga waxaa loo soo dejiy dadka inuu anfaco sooma qofkan haddaanu anfac ahayn oo si khaldan uu u fahmayo oo uu ku dambaabayo amaba se eh, camalka saalixa daraaddi u daynayo kaasaa laga qarinaya xadiidkan wuxuu qaydayaa xadiidka axmed iyo ibnu maaja ay wariyeen nebigu ui man katama cilma yaclamuhu jaa ywma alqiyaamati mulajama bilijaamin min naar qofka cilmi uu garanay dadka ka qariya maalinka qiyaamo wuxuu imanaya isagoo ku xakamaysan xakamo naara xadiidkaasi yanaa cilmiga qarin cilmiga qarintiisa wuu si caamaba ah u diiday marka xadiidkana khasisayo xadiidkan wuxuu kasoo reebaya cilmiga qofka isaga dhibaya ama dadka qaarkood dhibaya in laga qarin karo waxyaabaha taa sii xoojinaya waxaa ka mida ah bukhaari wuxuu abu hureyre ka wariyey inuu yihi xafidtu min rasuuli illaahi wicaa-eyn nabiga calayh isalaatu wasalaam laba weeloo xadiid ayaan ka xifdiyey faama axaduhumaa fabahattuhu midkood waan faafiyey oo axaadiistii ku jirtay dadka ayaan u sheegay wa ama alaakharu ay lam abuhahu weeyaan macnuhu isaga maan faafin waayo falow bahathtuhu laquطca hada اbulcuum haddaan faafin lahaan dadka u sheegi lahaa qeybtaa kale axaadiida ee nebiga aan ka maqlay oortaa lay jari lahaa buu ihi marka axaadiian aanu faafini waate waa axaadiiii fitnka ku saabsanayd iyo dadka qaarkood ammaantood iyo dadka qaarkood dhaleecayntood axaadiian uu faafiyana waa axaadiidii ku saabsanayd caqiidada iyo alumuur alcamaliya sida xalaasha iyo xaaraanta marka taa qarinteedu ma banaana waaye ibnu xajar iyo ibnu bataal iyabaa hadalka abu hureyre sidaasi u fasiray qaacidada ah kitmaanu alcilmi can bacdi الnaas aladiina yatadararuuna bihi cilmiga in laga qariyo dadka qaarkood oo uu dhibayo qaacidadaasi waa qaacida salafiya غayr waaxid min الslf wa ahli اlcilm ayaa yihi sida uu sheegay ibnu xajar raximah اllahu tacala imaamu axmed wuxuu diiday dadka si caama in loogu sheego alaxaadiid alati daahiruha alkhuruuj calى الsulطaan xadiid dadka qaarkood ay ufasiran karaan xaakimka muslimka in lala dagaalami karo imaamu malik kadalika fi xadiid sifaat dadka qaarkood oo si khaldan u fahmi kara oo tashbiih iyo waxaa ka fahmi kara wa kadalika anas bnu malik xasan اlbصri wuxuu ku inkiray anas bnu malik inuu xajaaj u sheegay xadiid اlcuraniyiin qoladii xanuunsatay ee kaadida iyo caanaha geela la ysugu daray ee abaalka daray markay bogsadeen ee raacigii dilay geela la joogay geelina dhacay xadiidkaasuu anas ku sheegay fii xadrat اxajaaj ibn yuusuf xajaajna waad garanaysa nin aalimo oo mubiira bu ah dabeetana dee xadiidkii buu ka dhigtay xujo uu dadka ku laayo lugaha iyo gacmaha isweydaaru u jaro marka xasan اbasri ba wuxuu ihi anas may ahayn inuu xadiidkaa xajaaj meel uu joogo waxa weeyaan inuu ku sheego si khaldan buu udeliishanaya waxaa lamida ah xadiidka daahirkiisu hadduu quweynayo isagana dadka waa in aan loo sheegin sida khaldan waxa weeyaan u fahmaya aلsaabicata caشhara istixbaabu bishaarat اmuslim muslim muslimka in loo bushaareeyo sunaynta la suneeye bima warkii loogu bushaareeyey arrinkii yasuruu faraxti gelinaya waayo mucaad muxuu yihi afalaa ubashiru الnaas oo warkaa wanaagsan iyo fadiilada dadka in loo sheego loogu bushaareeyo mucaad wuu jeclaystay wa aqarahu الnabiyu calى dalik nebiguna raqbada noocaasa kuma inkirin waa ku iqraariyey in dadka loo bishaareeye wax fiican inay ta kuma inkirin laakiin wuxuu bishaaradan gaarka ugu diiday ciladaa uu sheegay waa inii akhaafu an yatakilo waa talabaadee eh, qofka bishaareynta loo bishaareeye war fiican loo sheegaa qalbigiisa faraxti bay gelinaysaa soo ma nebiguna calayh salaatu wasalaam qofka muslimka ah wixii ka farxinaya in lagu yidhaahdo ama loo sameeyo uu dhiiri geliyey ibn abi dunya wuxuu ku wariyey kitaabkiisa qadaء اxawaaئج can ibni cumar inuu nebigu yihi axab الnaas ilى اllah anfacuhum dadka ilaahay wuxuu u jeceliyay kuwooda u waxtarka badan wa axab اlacmaali ilى اllahi caza wajala suruur tudkilu calى muslim acmaashana ilaahay wuxuu u jecel yahay inaad qof muslima ka farxiso aw takshifa canhu kurbatan ama inaad dhibaato ka faydo aw taqdi canhu deynan ama deyn aad ka bixiso ilى akhirihi athaaminata cashar alkhawfu baqaha laga baqay min alitikaal dadkii inay isku haleeyaan calaa sacati raxmat illah raxmadda ilaahay ballaadhnideeda rasuulku muxuu ku yihi laa tukbirhum yatakinuu fii riwaayati cinda اlbukhaari inii akhaafu an yatakiluu an yactamiduu calى hada اlfadl in fadligaa ah qofka tawxiid ku dhintay ilah inaanu cadaabahayn inay cuskadaan ay isku haleeyaan fayatruku tanaafusa fi اlacmaali الsaalixa dabeetana ay ka tagaan camalka saalixa iyo u kala dheerayntiisa khayr fara badani halkaa uu ku seego ataasicata cashara qowlulmas-uuli ka la weydiiyey odhaahdiisa camaa shay la weydiiyey laa yaclamu aanu garanayn allah warasuulu aclam uu ihaa qofka la weydiiye waxaanu garanayn jawaabta uu ku jawaabo allah warasuuluhu aclam haddii qofka masalada la weydiiye ay tahay masale sharci ah weliba iyadoo nebiguna uu nool yahay allah warasuuluhu aclam inuu ku jawaabi karo culimadu way isku waafaqsan yihin haddii masale sharciya la weydiiyo nebigu calayh الsalatu salaam markuu dhintay kadib allah warasuuluhu alam uu ku jawaabi karaa hadii lagu dhaha tusaale ahaan maa xukmu atayamum lilmariid iyadoo nebiguna u dhintay allah rasul alma ku jawaabi karaa fiiha khilaaf sida raajix u badan yihinna waa inay tooro u lamid tahay mar hadday masalo sharciga ay tahay qofka masalada la weydiiyey hadday tahay mas'ala kowniya wax dhacdooyinka caalamka ku saabsan allahu rasuulu aclam kuma jawaabi karo waxa la weydiiyey tusaale ahaan mataa yanzilu lmaطr goormuu roobku da-ya ma odhan karo allahu rasuulu aclam ilaahay waa og yahay laakiin rasuulku calayh isalaatu wasalaam markuu noolaa iyo mar kale toona ma oga goorta uu roob da-yo wixii markaa haybiyaada laguma jawaabi karo allahu warasuulu aclam waxaa u daliila mas'aladan mucaad ibnu jabal markuu rasuulku su-aasha weydiiyey oo su-aal sharci ah towxiidka ku saabsan allahu warasuulu aclam buu ku jawaabay وأqرh النaبiyu عalى dalika walam yunkir عaleyh nebiguna jawaabtiisa ma diidin waxaad odhan kartaa allah warasuul aclam ilaah iyo rasuulkiibaa wow laysugu cadfay nebiguna ma inkirin ciddii tidhi maa shaaء allah wa shiئta saynu arki doonana uu ku inkiray maa shaaء allah wa shiئta ee baabulmashii'a marka la joogo rasuulkii ilaahay wow isugu cadafta waxaanuu yihi ajacaltanii lilaahi niddan bal maa shaa allah waxdah ma ilaahay baad ila masaysay wixii ilaahay doono ayuunbaa ahaanaya oo dhacaya labadaasee la isu waafajinaya waxaa la isu waafajinayaa mas'alada uu mucaad ka jawaabayay waa mas'ala sharciya almasaa'il sharciyana xukunkooda nebigu calayh salaatu salaam wuu yaqaano ilaahay baa baro uu waxyooday xadiidkani masalada uu ka hadlayaana waa mas'alo ku saabsan culuumta kowniga ee qadariga oo ilaahay subaa subxaana watacaala wuxuu doono ayuunbaa dhacaya waa dhici kartaa rasuulku inuu wax doono aanu dhicin waayo ilahay baan subxana watacaala aan doonin waay alcishruun jawaasu taksiisi bacdi الnaas dadka qaarkood in lagu gaar yeelaa banaanida ay banaan tahay bilcilmi lagu gaar yeela duuna bacdi kuwa kale aan loo sheegin oo nebigu calayh الsalaatu wasalaam cilmigan uu xadiidkan ku sheegay mucaad mucaad buu u sheegay dadkii kalena ha u sheegin buu ku uri taa macnaheedu markaa waa maxay mucaad buu ku gaar yeelay nebigu calayh الsalaatu wasalaam alimaam الbukhaarي صaxiixiisa fi kitaab اlcilmi wuxuu u baabeystay baabu man khasa biاlcilmi qowma duna qowmi baabka qofka cilmiga dad u sheega kuwo kalena ka qariya karaahiyata an laa yafhamuu kuwa aan loo sheegin maxaa loogu sheegi waaya looga qarinayaa waxaa la dhibsanayaa ama laga baqayaa inay fahmi waayaan baabka wuxuu ku keenay hadalka cali bin abi aalib uu yihi xadiثu الnaasa bima yacrifuun dadku waxay fahmayaan u sheega oo yacrifuun sida ibnu xajar uu yihi ey yafhamuun waxay fahmi karaan oo de caqligooda uu qaadi karo u sheega atuxibuuna an yukadaba allah warasuuluh ilaahay rasuulkiisa in la beeniyaabaad doonaysa ila waxaa dhici karta qofka waxaanu fahmahayn haddii loo sheego fahamkiisa ka weyn in wax ilaahay iyo rasuulkiisa uu yihi inuu ha waxba kama jiraan waxaas deetana u noqdo mid warkii ilahay iyo warkii rasuulka beeniyey waxaa kaloo baabkaa uu ku keenay bukhaari xadiidka anas ana nabiya salى اllahu alيه wasalam wamucaadu radiifahu cala araxl nebigu iyadoo mucaad uu fangashan yahay qaala inuu yihi ya mucaad ibnu jabal qaala labayka ya rasuul allah wasacdayk qaala ya mucaad qaala labayka ya rasuul allah wasacdayka halaaa qaala ma min axadi yashhadu an laa ilaha illa ana muxameda rasuulu lah sidqa min qalbi ilaa xaramahu llahu cala naar mucaadow qofka qira alla xaq lagu caabudo inuu jirin allah mooyaane iyo maxamed rasuulka ilaahay miye taasoo qalbigiisa ka dhaba oo nifaaq aan ka ahayn ilaahay naarta waa ka mamnuuca qaala yaa rasuul allah falaa ukhbiru bihi nnaas fayastabshiru dadka ma u sheegaa ha ku bushaaraystaan oo ku farxaane qaala idan yatakiru maya ha u sheegi haddaad u sheegto way isdhiganayaan wa biha mucaadun cinda mowtihi ta'auban mucaad markuu sii dhimanaya buu sheegay waxaanuu is yihi cilmiga haddaad la dhimato adoon sheegin waad ku dambaabi doonta somaarka si xadiidka iyo xadiidka baabku way kala duwanyin intabi shuraaxda kitaab tawxiid qaarkood baa labada xadiid isku khalday xadiidka baabka raaciyey jumladda wa biha mucaadun cinda mowtihi ta'auman xadiidkaana kuma jirto waxay ku jirtaa xadiidkan anas ayay ku jirtaa waaya alxaadiyatu wاlcishruun alxaadiya walcishruun sano kob iyo labaatanaad tawaaducuhu nebiga alayh isalaatu salaam fogaantu kibirka ka fogaa lirukuubi ximaar fuulista uu fuulee dameerka ayaa u daliila maca alirdaafi caleyh isagoo weliba cid kalena fangeliyo cid kale ay la saarayd dadka waaweyn ee madaxnimo ama maal ama sifaad kale oo dadka uu kaga sareeyo leh caadadooda ka mid maa inay dameera fuulaan dameer ay gaadiid ka dhigtaan caadadoodana ka mid maaha daabadda ay saaran yihiin in lala fuulo faras xataa hadduu fuulay inuu xagga dambe qof saaro caadadooda ka mid maaha lakiin nebigu alayh الsalatu wasalaam isagoo ashrafu اlkhalqi jahan dadka kii ugu sharaf iyo ugu ugu qiimo badnaa haddana wuxuu ashad الnaas tawaaducan dadka kii kibirka ugu fogaa buu ahaa dameer buu fuulay wax kale inuu fuulo isagoon waayin waardafa caleyh weliba mucaad buu xagga dambe saaray taasina waa gaayatu tawaaduc an tarkaba ximaaran wa turdifa caleyh waa gaaya tawaaduc waa icaada kubara wa cadam lirdaaf marka nebiga tawaaduciisii bay ka warramaysaa tawaaducana lagama qaado liidasho sarayn baa laga qaada wamaa tawaaduca axadu lilahi ilaa rafacahu athaaniyatu walcishuruun masalada labiyo labaatanaad jawaasu lirdaafi cala daaba jawaasul'irdaafi fangelintii banaanidiisa cala daabati daabadda dusheeda cid kale qofku uu fangeliyo marka irdaafku horeynu usoo sharaxnay waa in qof kale uu daabadii kula fuulo weliba dee uu kaa dambeeyo oo nebigu mucaad buu fangeliya halkan markuu carafo kasoo rogmaday musdelifo kusoo socday mar cabdillahi ibnu cabaas uu fangeliyey marna usaama ibnu zayd ayuu fangeliyey arrintaa shardigeedu muxuu ahaa an tuiiqa dalika soo ma inay awooddo arrintaasi mashaqiyo kadeed aanay ku ahayn nebiguna alayh الsalatu salaam axaadiid fara badan buu ku baraarujiyey bahaa-imta in loo ixsaan sameeyo dhibkana laga ilaaliyo axaadiidtaasi waxa weeyaan afar ka mida baa halkan ku qoray laakiin waktiga ayna curhaya aلthaaliثaة wاlcishruun masalada saddex iyo labaatanaad cidamu shani hadi اmasala mas'aladan weynideeda waa mas'aladee macrifaةu xaq اllahi calى اlcibaad wa xaq اlcibaadi calayhi ida addow xaqahu masalada markaa weynideeda waxyaabaa tusinaya waxaa ka mid a nebigu alayh isalaatu wasalaam si uu mucaad ugu diyaar ahaado oo si fiican ugu maqlo u fahmo su-aal buu ka horreysay tadri ma xaq اllahi calى اlcibaad wama xaq اlcibaadi calى اllah الرaaبcaة والعشhروuن maسلada afar iyo labaatanaad fadiilaة mعaad iبn jabل صaxaabiga mعaad ibnu jabل la idhaahdo fadliga uu dheeraa dadka kale fadiila bmacnaa ziyaada weeye waa wuxuu dadka kale dheeraa oo halkee taa laga qaadanaya لأن النabiya ardafahu calى الdaaba nebigu عalaيه الصلاatu slaam mعaad aad buu usoo dhoweeyo daabadu saaraa ayuu xagga dambe ka saaray wakhasahu bihada اlcilm cilmigii uu lahaa haddaad u sheegto way isdhigan doonaan mucaad inuu isdhigto nebigu ugamuu baqin ee nebigu alayه الsalatu salaam mucaad wuu u sheegay taasina waxay tusinaysaa cilmigaasi inaanu ahayn cilmi dadka o dhan laga qarinayo haddii dadka o dhan laga qarinayo nebigu mucaad uma sheegeen cidda laga qarinayo waayo waa cidda laga baqanayo inay si khaldan u fahmaan oo cilmigaasi uu uga daro oo aanay khayr ka faa'iidin marka khasaw bihada اlcilm walam yaksha calayhi اlitikaal aladi khaafahu calى gayri cilmigan uu ku gaar yeelay isdhigashadii uu dadka kale uga baqayna ugama baqin mucaad ibnu jabalna radia allahu canhu kaana min culamaءi الصaxaaba nebiguna alayh الsalaatu wasalaam inuu culimada kale wax dheer yahay buu sheegay طbrani iyo ibnu sacd iyo abu nucaym waxay wariyeen sheikh اlalbanina asilsilaة صaxiixa uu ku sheegay ana nabiy alayh الsalaatu wasalaam qaal nebigu inuu yihi ina alculamaء idaa xadaruu rabahum caza wajal culimadu markay ilaahay hor yimaadaan maalinka qiyaame kaana mucaadu bayna aydiihim ratwata bxajar mucaad wuxuu noqonayaa mid culimada ka soo horeeya qadar ama masaafo dhagax tuuriye lagu gaadhsiiyo maanaa dhagaxa marka la tuuro masaafada qofka dhexdhexaadkaah uu tuuriyada ku gaadhsiiyo masaafadaa in laeg buu culimada kale mucaad ibnu jabal radi allahu canhu ka soo horeeya abu cubayd alqasim ibnu salaam kitaabu liimaan wuxuu ku yihi waqad fadalahu الnabiyu salى اllahu alيه wasalam calى kaiiri min asxaabihi fi اlcilmi bاlxalaali wاlxaraam uma qaala yataqadamu اlculamaءa bratwa wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin